alxamdu lilaahi رب اlcaalamiin wsala allah wbaarak على nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigeennan waa kii labiyo tobnaad ee ka mida kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqu اllaahi cala alcabiid oo iska lahaa asheekh moxamed bn cabdulwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh waxaa inoo soo dembeeyey oo aan shala soo qaadannay xadiidkii oo afar ruux ama afar tilmaamood dadka laga helay nebigu lacnaday sala allahu calayhi wasalama waxaa ka mid ahaa man dabaxa ligayr illaah qofkii gowraca cid aan ilaahay ahayna u gowraca waa mukallaf kasta ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waxa la gowracayana wuxuu doonay ha noqdo ama geel ama ari ama loo ama xayawaan kale Eh, liqayr illaahi cid aan ilaahay ahayn u gowracayeen ciday doonay ha noqoto ama qof ha noqoto ama sanam ha noqoto ama cid kale ha noqoto intaba allaha lacnado qofkii laga helo lacana allaahu man lacana waalidayhi waxaan tilmaamnay laba waxyaalood inay tahay oo qofkii toos waalidka u lacnaday iyo qofkii sabab u noqda lacana allaahu man aawaa muxdian ayadana laba shay baan tilmaannay ixdaad oo fi diini ah inuu diinta qof bidcayi wax qofka qofkii gadaal marsada ama qof sideedaba noloshii adduunyada dadka noloshooda ruux halisku aho qaaticu dariiqahoo tuug ahoo dadkii laynaya qofka noocaasa qofka gadaal marsada man aawaa muxdithan soo dhoweynta qofka la soo dhoweeyey wuxuu noqon karaa ilaalinta la ilaaliyo kow oo ciddii dee xaqa ka fushan lahayd laga ilaaliyo iyo asagoo dhibgaystood og tahay inaad u ceeb qarisid asagiina qarisid iyaduna waa soo gelaysaa waa qayb ka mid ah muxdian waxaa ka mid ah oo soo gelaya waxyaalaha noocaas oo kaleeta in loo heeliyo oo dhibkii uu samaynaya garab lagu siiyo waxay culimmadu isweydiiyaan qofka noocaas oo kaleeta qofka guryaha ka ijaara isagoo og inuu yahay qof wax kharbudayo oo wax hallaynayo oo dadkii dhibayo oo deriskii dhibaataynaya waad og tahay mujrim dembiilaa inuu yahay in guri laga ijaara ma soo gelaysaa culamada qaar baa waxay way soo gelaysaa ha qofka noocaasoo kaleeta xataa qofki guri ka ijaara wuu soo gelaya waxay culimmadu isweydiiyaan lacnadda qof in la lacnado ma bannaan tahay qof mucayana mise awsaafta dhowr qodob bay culimmadu u qaybiyaan wixii awsaaf ku saabsan awsaafta waxaan ka wadnaa tilmaamo qofkii waalidka lacnada allaha lacnado qofkii khamrada caba sidaas waxaa weeyaan tusaale ahaan haddii la yidhaahdo waa tilmaan qofkii sidaa laga helay qof gooni iyo hebel hebela ma aha way bannaanta arrinkaas wax dhiba ma leh ayib tan labaad waxaa weeye qof muslim ah oo wanaagsan oo aan waxba galabsan asagana in la lacnado inay xaaraam tahay ayay culimmadu isku raaceen lama ogola qof aan waxba galabsan oo mu'min oo miskiin ah inaad iska lacnadid xaaraam weeye lama ogola kaas qaybta saddexaad waxaa weeye qofkii waa muslim laakiin waa muslim khariban qof muslim oo khariban haduu yahay lacnad allah kugu rida ma la odhan karaa hebelow maadaama wax kharibayo oo munxarif yahay oo wax hallaynayo culummadu laba qowl bay ka leeyihiin inta aan garanayo qolyo waxay leeyihiin qofka noocaasa maadaama uu muslim yahay asaga iskiisa looma lacnadi karo wixii tilmaam oo uu ku sifaysan yahay waa la odhan kara qofkii sidaas sameeyo waxda allaha lacnado qofka dhulka soodimihiisa bedela allaha lacnado qofka noocaasoo kaleetaa tilmaan wey laakiin hebelow adiga lacnado ha kugu dhacdo xataa muslim khariban hadduu yahay culimmadu waxay u badan yihiin inaan la lacnadi karin culummada muslimiinta qayb ka midana waxay leeyihiin waa la lacnadi karaayo iskiisa iyo daatadiisa waa la lacnadi karaa lacnado kugu dhacda waa la odhan karaa qolo walbana adilay u daliishadaan culummada muslimiinta kaasi marka waa qofka muslimka ah. hadduu wanaagsan yahay iyo haddii kaleba waa ka hadal gaalka ka waran gaal gooni ah mucayana ma la lacnadi karaa haddii uu nool yahay gaalkaas oo gaal nool yahay gaalnimada uu ku sifaysan yahay in la lacnadaa mushkilo male laakiin asaga hebeloo lacnadi kugu dhacday isagana sidaasay culimmada isugu khilaafsan yihiin culimmada qayr waxay leeyihiin waa la lacnadi karaa waana sidaa saxda ah, waa la lacnadi karaa lacnulmucayana gaalka ah qaybna waxay leeyihiin maya lama lacnadi kara maadaamuu nool yaho laga yaabo inuu dib ka soo islaamo hadduu yahay qof dhintay oo gaal ahoo gaalnimadii ku dhintay oo aan ognahay inuu gaalnimo ku dhintayna asagana waxa weeye labadaa qowl baa ku jirta oo culimmada qaar waxay leeyihiin lama lacnadi karo ilaahay baa kala xisaabtamayo oo dadka dhintay ha caayinina yidhi laa tasubul amwaat laakiin cayda iyo lacnada farqibaa udhexeeya farqi ayaa u dhexeeya ayib qaybta ku saabsan lacana allaahu man hayara manaara alardi dhulka soodimihiisa ciddii badasha ilaahay lacnadaha ku rido lacnadu laba qaab bay u qaybsantahayo mar waa lacnad keenaysa qofkii diinti inuu kaga baxo oo kufri keenaysa iyo diinka bax marna waa lacnad keenaysa inuusan diintii ka bixin laakiin dembigu ku jiraa dembi weyn ay tahay waa soo tilmaannay dhulka calaamadihiisa waxaa ka mida maalan qof baa xuduudu kaala dhexaysa iyo dhul markaasaad dhulkii waxbaad ku darsatay kiisibaad wax ka nusqaamisay waa lacnada ka imaanaysa calaamadii lagu yaqaanay oo aad badashid sharciyadiisi iyo sabar loogadiisiiyo aad xadid kulli way soo wadagelayaan kulli way soo wadagelayaan wa can aariqi wa can aariq ibni shihaabin waxaa laga wariyay wa can aariqin aariq waxaa laga wariyey aariqi ibni shihaabin ina shihaab ahaa anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi dakhala wuu galay dakhala waxaa galay aljannata jannada waxaa galay rajulu nin fii dubaabin bisababi dubaabin daksi uu dilay sababkeed buuna jannada waxa weye ha daksi uu dilniinkiisa iska daayey sababkeed ayuuna jannada ku galay fii dubaabin bisababi dubaabin daksi sababkiisbuu jannada ku gala wa dakhala waxaa galay annaara naarta rajulu nin baa galay fii dubaabin bisababi dubaabin daqsi sababkiis buuna naarta ku galay qaaluu waxay yidhaahdeen wa kayfa sidee buu ku ahaaday daalika arrinkaas yaa rasuulallaahi rasuulkii allow labada nin oo midna jannada galow daqsiga ku galay sababkiis midna uu jannadii waayey ee daqsi sababka ku waayey seebay ku dhacday qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama marra waxaa soo maray rajulaani laba nin baa waxay soo mareen marra waxay soo mareen rajulaani laba nin calaa qowmin qolo gaala ayay soo mareen dushooda qolyahaasoo lahum ayaga uu u sugnaaday sanamun sanam sanamkaasoo laa yajuusuhu uusan gudbaynin hu sanamka axadun qofna nusakhda qayb baa waxay qoran laa yujaawisuhu uusan ka tilaabayn oo ka gudbayn axadun qofna xataa yuqariba ilaa uu ugu dhowaado waa qofkii yeellahu sanamkaa shay-an shay ilaa shay uu u gowraco ugu dhowaado ku caabudo ma gudbayo fa qaaluu nimankii sanamka dul ictikaafsanaa waxay ku yidhaahdeen liaxadihimaa labadii nin midkood qarrib dhowow sanamkan wax aad ku caabudid ugu dhowow qaala wuxuu yidhi laysa cindii agtayda kuma sugnaan shay-un shaygaasoo uqarribu aan ugu dhowaado qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu asaga qarib dhowe ugu dhowow walow dubaaban daksiba allaha ka dhigi fa qaraba wuxuu ugu dhowaaday dubaaban daksi daksibuu inta soo qabtay oo dilay ayuu u hadiyeeyey ama u gowracoo yidhi sanamkan ku caabudaya daksigaas gowraciisa fakhalluu way sii daayeen fakhallow way sii daayeen sabiilahu waddadiisii bay usii daayeen fakhalluu fakhallow way usii daayeen sabiilahu waddadiisii fadakhala dakhala ninkii wuu galay annaara naarta ayuu galay wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lil aakhari kii kale qarrib dhowow ugu dhowow sanamkan shay fa qaala wuxuu yidhi maa kuntu maihi liuqariba mid ugu dhowaanaya liaxadin qof shay-an shay duunallaahi alla sokadi shaygaasu ilahay ka sokaya wax ilaahay hayrkiisu aan cid ugu dhowaanaya ma i jirto fa darabuu way garaaceen cunuqahu luquntiisa ayay gooyeen fa dakhala ninkii wuxuu galay aljannata jannada ayuu galay rawaahu axmedu axmed baa xadiidkan wariyey fi zuhdi ibnu abi shaybana wuu wariyey ibnulacraabi sidoo kaleeto abu nucaym bayhaqi alkhatiib wuu wariyey baqdaadi kitaabkiisa alkifaaya xataa taariq ibnu shihaab baa inoo qoran laakiin waxaa soo aroortay taariq ibni shihaabna inuu ka warinaya salmaan ulfarisi xadiidkuna uu sidaa ku yahay xadiid mowquuf ah oo uu iska leeyahay salmaan ulfarisi sanadkiisuna waa saxiix markuu mowquufka yahay rag badan oo culummaana sidaa tilmaamay inuu saxiix yahay ayib xadiidkani waa xadiid cajiib a ah, wuxuu ka hadlayo taariq ibnu shihaab waxaa loo badan yahay laftirkiisu saxaabi inuu yahay culamada qayr ka mid waxay leeyihiin waa saxaabi salmaanulfarisi buuna qisadan kasii warinaya labadaa nin laba ninoo muslimiin ay ahaayeen sababtu waxaa weeye labada nin gaala hadday ahaan lahaayeen daksi bay gaalnimo ku galeen jannabo ku galeen iyo naar ku galeen lama yidhaahdeen waxa la odhan lahaa dee kii gaaloobay gaalnimu ku galaa la odhan lahaa sababtoo a ah daksi dilitaankii waxaa ka weyn gaalnimada uu ku jiray marka labada nin laba nin oo muslimiinay ahaayeen riwaayad caadiyo caddaysana way jirtaa inay laba nin oo muslimiin ahaayeen labadii nin dakhala aljannata rajulun fii dubaabin fiida ku jirtaa waa sababiya oo fiidu bimacnaa sababiya waa loo isticmaalaa dakhalat imra'atun annaara fii hiratin oo kaleetay la mid ah labadii nin qolyay u yimaadeen qolyahaanu sanam bay ku dul ictikaafsan yihiin meeshaana sanam u yaalla waa ku dul ictikaafsan yihiin qof kastoo soo mara waxay leeyihiin sanamkaanu waa ilaaheenni meeshaa ka gudbi maysid adoon ilaahay wax ugu dhowaanoo gowrac iyo wax u samaynoon ilaahay caabudin ilahay igsheegayaanna waa sanamka meeshaas waxaa ka muuqata nimankaasoo dadka ma khasbaan keliya waxay kuu diidayaan xuduuddan ka gudbi maysi ma rabtaa inaad gudubtid sanamka wax ugu dhowow waxaad heli kartaa inaad iska noqotid marka meeshaba ka noqoto meel kale ka wareegtidba laakiin inay kugu khasbaan oo yidhahdaan marba haddaad timid ma noqonaysa meesha kuma cadda sababtu waxa weeye qofkii u yimaada waxay ku lahaayeen qarib ma gudbaysid ah, laa yajuusuhu axadun xataa yuqariba shay-an ilaa uu shay ugu dhowaado xadiidku kuma saabsana mana ka hadlayo ikraah la isku khasbayo shirkiga qofku inuu sameeyo bal meesha waxaa ka muuqata qofku inuu khiyaar leeyahay hadduu rabana uu ugu dhowaanayo hadduusan ugu dhowaanayna dee uu iska noqonayo dee ka noqon kartaayo taas waa xaq isaga noqon lahayd ayib qofkii la sameeyey oo lagu khasbay oo la yidhi meeshaan ma gudbaysid hadii kale waa lagu dilahayaa hadii kale sanamkan wax ugu dhowow soo meesha kama muuqata laftirkiisa in la khasbayo ikraah meesha uu yaallo midda kale hadduu mukrah yahay oo la khasbay khasbitaanka soo dadka looma dhaafo oo khasbitaanka dadka looma dhaafo ayib culimmadu waxay leeyihiin gaalnimo iyo dembi lagugu khasbay in lagugu cudur daaro culummada qaar ka mid waxay leeyihiin diinta nebi maxamed bay khaas ku tahay dadkaana waa dadkii horo reer bani israa'iil labadaa ninoo laga warramayo ayib waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah nimanka asxaabulkahfi loo yaqaan markay godkii ka soo baxeen oo soo tooseen oo hal nin oo ka mida ah waxay yidhahdeen orod suuqa iyo magaalada wax nooga soo gad dadkana iska ilaali waxyaalahay iskula hadleen waxaa ka mid ah innahum in yadharuu calaykum qolyahan gaaladaa ah hadday idinka guulaystaan oo gacanta idinku dhigaan yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada dhagax bay idinku dilayaan ama diintiinay idinka saarayaan hadday diintii idinka saaraan ama dhagax idinku dilaanna weligiin ma liibaanaysaan macnaheedu waa maxay nimanka haddiiba loo awood sheegtay weligiin ma liibaanaysaan maxay ka wadaan waxaa laga yaabaa diintooda ikraahu inuusan cudurdaar ku ahayn qofka la khasbo oo mar haddii lagu khasbo khalaas waa suurtagal waxaa ka mid ah nebi moxamed sala allahu caleyh wuxuu sheegay ina allaaha tajaawaza lii can ummatii alkhata'a waannisyaana wama stukrihu calayh ilaahi ummadayda wuxuu igu dhaafay gafka iyo halmaanka iyo wixii lagu dirqiyey oo lagu muquuniyo oo awood sheegtay ilaahi intaba ummadayda waa igu dhaafay nebigu sal alai wasalam marka ummadda nebi maxamed inay khaas ku ahayd ayaa meeshaa ka muuqata waxaa kaloo culimmada qaar yidhaahdeen khasbidda qofka la khasbo oo loo awood sheegto keliya waxay gashaa aqwaasha hadalka maala qof baa qori kuu qabta wuxuu yidhi ilahay ku gaalo haddii kale waa ku dilaya marka erey gaalnimaaad ku dhawaaqday qalbigaagina waa kuu fiyowyahay diinta kamaad bixin waa caadi waa kuu bannaanta marka khasbiddu waxay gashaay waa aqwaasha hadalka lagu hadlo laakiin afcaasha iyo falka oo daqsi in la gowracayoo la googooyayoo sanam baan ugu dhowaanayaa aad tidhi waa fal falkuna ikraah uma galo culummada qayr ka midana halkaasay mareen laakiin laftirkiis wuu galaa wuu galaa laftirkiis oo waxyaalo badan oo amilaahu leeyihi ayib culimmada qaar waxay leeyihiin waa sidaan tilmaannay ninkaa naarta galay asaga unbaa ku qancay markii hore to xoogaa waxay yidhaahdeen gudbi maysid haddii kaleeto sanamkan ugu dhowow marka wuxuu sameeyey waana ka aqbalay hawshaasna wuu fududaystay qalbi ahaan buuna hawshaas ayadaa markii dambe ugu qancay sidaasuuna ku gaalooba sidaasuuna ku gaaloobay ayay culimmadu leeyihiin marka qofkii la khasbo oo mukraha ah wixii lagu khasbay samayntiisa ama ku dhawaaqidiisa haddii uu qalbigiisu u fiyow yahay waa u bannaanta maalan nin baa qori kugu qabtay markaasuu wuxuu ku yidhi reer ma leedaha saatirahaah ku yidhi hal dalqada ku fur kale waan ku dilahayaabi waan ku furay baa waxba kaama furma laakiin ka warran haddaad tidhaahda hal dalqa mahe saddexdaba waa ku fura saddexdan waa ku fura adaa iskaaga u furay sababtu waxa weeye wixii lagugu khasbay hal dalqay ahayd labadaan kaleeto aad la timid waa jeebkaaga adaa reerkii iska furay marka gacankuguma jira reerkii hal dalqa kufur baa la yidhi adna waad israacisay khalaas adaa iska halleeya hawshaadii marka khasbitaanka wax lagugu khasbaya waa inaad xuduuddiisa ku ekaatid qof baa wuxuu ku yidhi inta wax kugu qabtay ilaahay ku gaaloob saa tiri ilaahay maahane ilaahay iyo rasuulka iyo ambiyadu waa ku gaaloobaa tiri yaa kuu dirsaday intaan kaleeto qof mukrahoo la khasbaybabaad ahayde halkii erayoo lagaa codsaday maxaa ugu gaabsan weyde intaan kale adaa la yimid marka gaal ku noqonaysaa gaal ku noqonaysaa saas arrinkaasi marka waa muhim in lagu baraarugo la iska ilaaliyo waa in la iska ilaaliyo ayib fiihi baabkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il al uulaa masalada koobaad tafsiiru inna salaatii wa nusukii inna salaatii wa nusukii tafsiirkeeda weeyaano shalay baan ka soo hadalnay athaaniyatu masalada labaad tafsiiru fasalli lirabbika wanxar tafsiirkeeda weeye fasalli salaadahoo dhan baa soo gelaya lirabbikana waa ilahi darti wanxarna waa gowraca xoolaha weliba khaasatan geela la gowraco dar ilaahina loo gowraco athaalidatu masalada saddexaad albadaa'atu waa bilaabid bilacnati man ruux lacnadii lagu bilaabo dabaxa gowracay lihayrillaahi alla cidaan ahayn u gowracay ruuxii ilaahay cidaan ahayn u gowraca gowrac weliba tacabud iyo addoonti ay ku jiraan lacnad baa ku dhacaysoo lagu bilaabaya alraabicatu masalada afraad lacnu man ruux lacnadii weeye lacana lacnaday waalidayhi labadii dhashay ama lacnad mubaashira uu toos u lacnaday ha noqoto ama miduu sabab u noqday ha noqotee wa minhu waxaa ka mid ah qofka waalidka lacnadaya an talcana inaad lacnadid waaliday rajuli qof labadiisii waalid fa yalcana asna marka ha uu lacnado waalidayka labadii ku dhashay uu lacnado sababtoo ah labadaadii waalid in la lacnado adaa sabab u noqday caasi baadna ta alkhaamisatu masalada shanaad lacnu man ruux lacnadi weeye iyo naxariiska durjinti aawaa soo dhowaystay gadaal marsaday qariyey oo u ceeb qariyey muxdian ruux xumafala ahoo dhib soo dirisiiyey ixdaadkaasu ama mid diineed ha noqdo ama mid noloshii adduunyada saamayn kulaha noqdo wa huwa asaguna alrajulu ninka weeye muxdidku oo yuxdiu keenaya shay-an shay shaygaasoo yejibu ay waajibaysa fiihi dhexdiisa u waajibayo xaqullaahi ilaahay xaqiisa oo xaqa ilaahay baa ku waajibayo macnaha qof buu dilay tusaale ahaan xooluu xaday de xaqa ilaahay ku waajibaya waxaa ka mid qofka xaqiisa in looga oofiyo gacanta laga gooyo la qisaaso xuquuq ilahay ba ku waajibtay fa yeltaji-u wuxuu magan gelayaa ilaa man ruux yujiiru badbaadinaya asaga min daalika xaqaas ilaahay in laga fuliyo qof ka badbaadinayu isu dhiibaya magangal siyaasadeed baan ku ahay waa isu dhiibay markaasa le maya hebel anagu magan noo yahay maganta lama taabto marka qofkii sidaas sameeya waa halis asaadisatu masalada lixaad lacnu man ruux lacnadi weeye khayara dooriyey ee beddelay manaaral ardi dhulka astaamihiisa iyo soodimihiisa wa hiya manaarul ardiguna almaraasimu waa calaamadaha allatii taasoo tufariqu kala geynaysaa bayna xaqika adiga xaqaago oo min al ardi dhulka ah iyo wa xaqi jaarika deriskaaga xaqiisa deriskaaga iyo adiga dhulka xaqa maxaa lagu kala gartaa dadka qaarkood dhagaxyo derbiyaa lagu kala gartaa magac qoran baa lagu kala gartaa sawir logooyin iyo sharci baa lagu kala gartaa wixii oo dhan inaad bedashid fa markaasaad beddelaysaa haa astaantii dhulka qofkaanu uu lahaa maxaad ku bedelin bitaqdiimin horumarid adigiibaa xoogaa horay ugu soo baxay ow ta'khiirin ama dibdhigid asagiibaad xoogaa durjisay labaduba waa laba kale labadaba waxaa ka sii daranba inaad astaantii dhulkiisa uu calaamadda u ahaaba ka tirtirtid banag markaasaad boorkaaga ku dhegsatayba ah, ah, booska anaa iskale booska anaa iskale intaas anaa iskale intaasoo hegtar baan adaaba sheegtayba marka kulligood way soo gelayaan dhaca noocaasi boobkaasi asaabicatu masalada afraad alfarqu waa farqiga u dhexeeya bayna lacni lmucayani qof mucayan ah oo gooni ahaaneed lacnadiisa iyo wa lacni ahli lmacsiyati dadka macaasida iyo xumaha sameeya lacnidooda calaa sabiililcumuumi si guud ahaaneed aad u lacnadid halkaa waxaa laga wadaa lacnulmucayan waxaa laga wadaa hebel oo lagu yaqaano faarax iyo geedi iyo caliya in lagu yihahdo lacnadu hebelo ha kugu dhacdo waa lacnulmucayan ma bannaana qowl culammada qayb badanoo ka mid ah waxay qabaan inaysoon bannaanayn lacnu ahlilmacsiyatina waxaa laga wadaa inaad tidhaahdee dadka tuugtaa allaha lacnado waa dadkii macaasida ku sifoobo dhan ula jeeda waa qof gooniya ah, hadda ma ataagaysid dadka khamrada cabba allaha lacnado dadka zinaysta allaha lacnado saas cumuum baa laga wadaa marka culummada qaar baa waxay leeyihin tan horena waa mamnuuc qof gooniya ah in la lacnado in la lacnado lacnu ahlilmacsiya oo guud ahaan laga qabtana way banaantaa tahay inay bannaan tahay mucayanka laftirkiisa in la lacnadana culammada qayb ka ah qabto horena waa u tilmaan athaaminatu masalada sideedaad haadihi tan weeye alqisatu ee qisada alcadiimatu ee weyn wahiya iyaduna qisatu dubaabi daqsiga hawshiisii weeye hawshaasi waa hawl weyn wax waxyaroo qofka la fuudaa daksi gowriciisa oo sanam ugu dhawaaday ayuu cadaab ku galay ataasicatu masalada sagaalaad kownuhu waa ninkii daksiga gowracay ahaanshihiisa dakhala mid galay uu yahay an naara naarta bisababi daalika ka asagaa sababkiisa addubaabi ee daksiga ah alladii kaasoo lam yaqsidhu uusan u qasdin inuu daksi gowraco oo ku caabuda sanamkan umausan qasdin bal facala wuu sameeyey hu falkaas oo daqsi gowraca ah. takhallusan ka fakasho min sharrihim ayaga dhibkooda uu ka fakanayo sidaasuu u sameeyey ayib macnaheedu maaha sheekh maxamed cabdiwahaabi inuusan qabin qofka haddii la khasbo inaan khasabku ikraah gelin iyo qofka haddii la khasbo loo awood sheegto inuu gaaloobayo isla markaba shiikhu inuu qabo ma aha ayib meeshaan waxaa ka muuqata musanifka saad u jeedid ninkaanu inuusan u qasdin daqsiga markuu gowracayay sanamka inuu caabudo laakiin ujeeddadiisu basay ahayd inuu daksiga kaga fakado ee inuu kaga fakado waxaa weeyaan sharkooda sharkooda inuu kaga fakada bas intaas ujeeddadiisu inay ahayd baa sidaan meesha ka muuqata laakiin sida raajixa ninkaasuu asagaa sidaa sameeyey wuuna ku qanca markii horeba haddii laga yaaba xataa inuusan ku qancin gadaalbuu kaga qanca ayib alcaashiratu masalada sagaalaad macrifatu qadri shirki shirkiga qadarkiisa iyo itaalkiisa in la barta weeye fii quluubilmu'miniina mu'miniinta quluubtooda dhexdooda uu ku leeyahay oo waa maxay muminiinta quluubtooda way diidaya way ka soo boodayaan shirkiga kayfa sideebuu sabara u adkaystay daalika arinkaas arrinkee shirkigu weynanka uu leeyahay cala alqatli dil wuxuu yidhi haddaad dilaysaan laakiin anigu intaan daqsi gowraco odhan maayo sanan baan ugu dhowaaday walam yuwaafiq oo walam yuwaafiq uusan ugu waafaqin oo uga yeelin hum ayaga calaa alabatihim codsigoodii keliya dakhsi yara gowraco kalagoo sanamkan ugu dhowaaday dheh jaantana furoo dhaqaaji baa lagu yidhi mayba maydinku waafaqaya buu yidhi shirkiina ma iga suurtoobayso maca kawnihim ayaga ahaanshahooda lala qabo lam yatlubuu aysan ka codsan ila alcamala shaqo addaahira ee muuqata camal daahiroo muuqdo bas waxba qalbigaaga haduu doona kuu nagaado laakiin adigu daksi yara soo qabo sanamkan ugu dhawaaday afa ka dheh iska dhaqaaji isna kama yeelin kama yeelin qofka gaalnimo hadii lagu khasbo muxuu noqonayaa xukumkiisu culammada qaar ka mida waxay tilmaameen sida ibnu cuthaymiin oo kaleeto qofkii gaalnimo lagu khasbo oo lagu dirqiyo loo awood sheegto waa lawaa la kala qaadaya arrinkiisa waxaynu leenahay hadduu waafaqo qolyihii khasbay oo gaalnimadii ay ku khasbeen uu ka ogolaado xagga daahirkaoo muuqaalka guud ah iyo xagga baadinkaoo qalbiga labadaba hadduu ka waafaqo oo yidhaahdo gaalnimadii aad iga codsateen waan yeelay af ahaan qalbi ahaanna waan qayibo waan ogolaaday gaal ayagoo kalaahu noqonaya waana xaaraam waxa uu sameeyey sababtaa waxaa la rabay inuu afka kaga dhawaaqo laakiin qalbigiisa uu ilaashado hadduu qalbigii iyo afkiiba ka waafaqay gaalnimada wuu gaalooba ayagoo kale weeyey qodobka labaad waxaa weeye inuu daahir ahaan muuqaalka guud ka waafaqo sujuud baa lagu yidhi sanamka u sujuud markaasuu wejiga dhulka dhiga markaasuu wuxuu ilah wahiy cadaabe ilahu raalli ahaan sheegan ku weydiistay ilahu waa i dhibahayaan awood bay ii sheegteen waa i dirqiyeen ilahi wuu baryahayaa laakiin muuqaalka daahirka u ku waafaqay qalbigiisana waa muslim kaasi arrinkaa inuu sameeya way u bannaan tahay gaalnimana ma wuxuu ku dhacay fasax buu qabaa qodobka saddexaad waxaa weeye inuusan midna ku waafaqin muuqaalka guudna kama yeelin war sanamkan u sujuud ma sujuudayabiyo afkii waa ka diiday muuqaalkii guud qalbi ahaanna waa u diiday labadaba nag waa diiday waana la dilay sidaasaa lagu dilay asagoo weliba sabarsan oo ku adkaysan arrinkaas waa bannaan waana midda ninka dambe uu sameeyo jannada ku galay waa diiday daahir iyo guud iyo mid hoose midna kuma waafaqin laakiin culimmadu waxay isweydiiyaan ruksada ilaahay inaad qaadatid oo aad gaalnimadii ka yeeshid ayaga muqaalka guud qalbigaaguna uu ku fiyow yahay iyo inaadan ka qaadan ruqsadaasoo aad tidhaahdid sina idinku waafaqi maayo ilaa lagaa dilo kee kuu fadli badan waxay leeyihiin culummadu ibnu cuthaymiin tilmaamaya waa lagu qaymaynaya qof sii noolaanshihiisa muslimi muslimiintu u maslaxo badan tahay haddaad tahay maalan nin milyan dheeraad tahay masaakiin badan baad quudisaa dugsiyadaad fangaraysaa agoontaad ka warqabtaa ceelashaad dhistaa jidadkaad ummadda u fashaa dadka masaakiintaada afur u samaysaa waxaa tahay qof dhaqaalo hayso dhaqaalihiisa mar walba khayrka ku fangareeya haddaad dhimatidna waxaa laga yaabaa albaabkaasu inuu soo xirmo intifaaca badan oo mu'miniintu ay kugu qabaan darteed waxaad samaysaa ereygaa gaalnimada ku waafaq muuqaalka guud laakiin qalbigaagu ha kuu fiyoobadaa saasaa kuu khayr badan baa laga yaabaa haddii aad tahay ruux dhimashadiisa ay ka dhalanayso muslimiintu inay dhibaatooyin badan isku soo wajahaan maalan culumaata ummaddaa ku fiirsanaysa sheekh hebel maantayto waxaasuu sameeyey hadday maqlaana dadkii inay nuglaadaan oo gaalnimadii u dabacsanaadaan baa ka imaanaysa intii sabab adugu aad la timid oo rukhsaa ummad badani diinta kaga aafoobi lahayd adkayso oo sabar sidii axmed binu xambal oo kaleetaiyo raggii la midka ahaa ha lagu jir dilo oo ha lagu cadaabo oo ha lagu xiro oo koronto ha lagugu dhajiyo ku adkaysa diintaada iyo mabda'aaga ku adkayso laakiin haddaad shakhsi iska caadiya tahayoo waxaa weeye laga yaabo dhimashadaada inaysan muslimiinta saamayn badan ku yeelan ruqsada ilahay inay iska qaadataa kuu fiican alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad anna aladii kii dakhala galay an naarta muslimun muslim buu ahaabi bal u fiirsada muslimun muslim buu ahaa naarta galay muxuu galay sabab wuxuu yidhi liannahu asagu low kaana hadduu ahaan lahaa kaafiran gaal hadduu ahaan lahaa lam yaqul mousan yidhaahdeen nebigu dakhala naara naartu wuxuu ku galay fii dubaabin daqsi darti gaalnimaduu naarta ku gala la odhan lahaa laakiin sida raajixa waxaan leenahay ninkaanu muslim wuu ahaa laakiin wuu gaaloobay baa culammada qaar leeyihi wuu gaaloobay oo markii hawshan laga codsaday ayuu qalbigii afkiiba israaciyey ahaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad fiihi xadiidkan waa baabkan waxaa ku dhex sugan shaahidun umarakac lixadiii lilxadiidi xadiidkii asaxiixi ee saxiixa ahaa oo ahaa aljannatu jannadu aqrabu way uga dhowaansha badan tahay ilaa axadikum idinka midkiin xaggii min shiraaki naclihi kabtiisa indhasheeda ama suunkeeda kabta suunkeeda halkaas farta iyo suulka dhexdooda aad gashatid jannadu waa uga dhowda wannaaru naartuna midlu daalika sidaasoo kaleeto weeyaan waa xadiidka cabdullahi bn mascuud oo bukhaari baa wariyey laga qaadanaya musanifku ka qaatay wuxuu ka qaatay labadii ninuu iska socotay midna daksi inta gowracay waa wax iska fudud buu naarta hore ka gala midna intuu diidoo la dilay ayuu jannada hore ka gala waa wax yar marka jannadu saasay kugu dhowdahay naartuna saasay kugu dhowdahay ahaaliata casharata masalada saddex iyo tobnaad macrifatu anna camala alqalbi in la barta weeyo oo la ogaado camalka qalbigu uu qabto huwalmaqsuudu inuu yahay ujeeddada weyn ujeedada al acdamu ee weyn xataa cinda cabadati alawthaani xataa kuwa sanam ka caabuda qalbiga camalka uu qabanayaa wax weyn inay tahay dareen ay dareensanaayeen ayay ninkan waxay ku yidhaahdeen haye gowracoo sanamka u gowrac haye ugu dhowow ibnu cuthaymiin wuxuu tilmaamay masaladan saddex iyo tobnaad oo ugu dambaysa baabka iyo masaladan ku masalada sagaalaad masalada oo baabka masaaishiisa ishiisa ka mid ah isla baabkan labadaa masala markaad isu fiirisid musanifka waxaa xoogaa meesha ka mood moodaa yidhi hadalkiisu inuu iska hor imaanayo oo isbaraanbarayo sababtu waxaa weeye masalada sagaalaad wuxuu tilmaamay ninku daksiga wuu gowracay umana uusan qasdin inuu gaaloobo laakiin wuxuu raba sharkooda inuu ka fakado intaasay ah halkaana wuxuu tilmaamayaa gaaladu ujeeddada ay kala hayaan inay tahay qalbi ahaan inuu u gaaloobo asna uu ku raaca buyi arrinkaasuu tilmaama marka nooc tanaaqud ah ayaa ka dhaxeeya buyi marka ninkaasuu camalul qalbigiisii wuu la yimid wuuna gaaloobay oo nin gaaloobay buu noqo diinta ka baxay culamada qayb baa sidaa maraysa baabun laa yudbaxu lillaahi bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illaahi baabkani waa baabkii koob iyo tobnaad oo ka mid ah abwaabta kitaabka ayib baabkan iyo baabkii horeeto munaasabo fiican baa ka dhaxaysa bal waxaad u fiirisaan baabkii horeeto baabkii hore wuxuu ahaa baabu maa jaaa fi dabxi ligayri illaahi in la gowraca shay laakiin cid aan ilaahay ahayn loo gowraco inaysan sax ahayn buu soo sheegay in gowraca ilaahay cid aan ahayn loo gowraco kana wuxuu sheegayaa ilaahay baad wax u gowracaysaa cid kale wax u gowricmaysid ilaahay baad wax u gowricin laakiin meesha aad wax ku gowracaysid baa waxay tahay meel ilaahay cidaan ahayn wax loogu gowraco meel aan idaan cidaan ilaahay ahayn wax loogu gowraco taasuu musanifku ka hadlayaa raxmatullaahi calayh musanifku baabkan wuxuu ku sheegi doonaa hal aayad iyo hal xadiid buu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh ujeeddada uu leeyahayna waxaa weeye cibaadada ilaahay la caabudo ama meesha lagu caabudaya makaan iyo boos ha noqoto ama xilli iyo wakti ha noqotee wixii ahlu shirkigu ay samayn jireen meel ay ilaahay ku caabudeen iyo xilli ay ilaahay caabudeen labadaba in la iska ilaaliyo tusaale ahaan makaan ay ilaahay ku caabudeen waa casharka ugu imaan doonta xilliga ilaahay caabudaan qoraxdu markay soo baxaysa waxaliyan la tukan markay fooda sii dhiganaysana dhiganaysanayaa la tukan maxaa dhacay xilligaas waa xilliga qoraxdu ay sii dhacayso ama soo baxayso shaydaanka kuwa caabudaa markaa qoraxda u sujuuda idinku ha u ekaanina markaa shabihnina xilligay caabudayaana laynoma ogola waa ku khilaafaynaa meesha ay ku caabudayaan asnaamta iyo xumahaasna ayadana lama ogola ayib intaasna waxaa la diidan yahay wadiiqo kasta oo shirkiga ku gaarsiin kara kow ama ayaga kuu ekaysiin karo inaad isu ekaataan keeni kara ayaa laguu diidan yahay xagga daahirka oo muuqaalka guudaha ka waafaqin kow midda kale waxaa laga yaabaa xataa qofkii gowracayay markuu meeshaan wax ku gowraco meel ilaahay cid ahayn wax loogu gowracana ay tahay inuu ku fitnooba qalbigiisiioo diintaba kaga baxo saddexaad waxaa laga yaabaa dadka ku arkaya inay kugu fidnoobaan yidhaa sheekh hebel baaba halkaa wax ku gowracdaye inaguna waa ku gowracanaynaa marka inay dadkii ku fitnoomaan baa laga yaabaa waa midda kale waa wax tuhmo keenaya war ninkii hebel ahaa oo qofka fiican oo muslimka ahaa soo midaan arag soo shalay to midaan aragoo meelaha ka midaan fiirsan asagoo meel ilaahay cidaan ahayn wax loogu gowraco wax ku gowracahay marka qof la tuhmo oo gaaladii lagu tuhmo ayaabaad noqonaysaa marka hawshaasna waa halis waa midda kale muuqaalkaagaasaaba wuxuu buuxinayaaba dadkii mushrikiinta iyo gaalada ahaa tirsiga qof u buuxiyo lagu tiriyey ayaabaad markaa noqonaysaa arrinkaa marka lama ogolo oo meelaha gaaladu ilaahay ay ku caabudaan oo boosaska ah hadday meelihii weli sii jiraan oo calaamadahoodii sii jiraan lama ogola laakiin calaamadahoodii haddii inta la zuuliyey oo masaajid loo bedelay sida masaajidka nebigo kale alayh isalaatu wasalaam qubuuro mushrikiin baa meesha ahaan jirto qubuurahoodi iyo wuxoodii waa la zuuliyey kabacdina masaajid baa laga dhisay taasoo kaleeto way bannaan tahay arrin weeyaan masaajid badan bayna muslimiintu sidaa ku sameeyeen masaajidka nebiga sal alih wasalam masjid daa'if ku oli jiray baa ka mid ah iyomaamo jiray baa ka ah. kulligood waa la marka macaalimtiisi iyo astaamihiisii haddii la bedelo waa okay baabun haadaakani baabun wey laa yudbaxu laada ku jirta nafyi waa laga dhigi karaa laa yudbaxu lama gowraco lilaahi alle dartiis bimakaanin boos iyo meel fii makaanina nusukda qaybbaa qora meel dhexdeed meeshaasoo yudbaxu lagu gowracayo fiihi dhexdiisa likayrilaahi alla cidaan ahayn ama hadda loogu gowraca ama hadda ka hore loogu gowrici jiray laakiin weli aahaartii iyo raadkii baa sii jira waxaa tafsiir labaad laada naahiya in laga dhiga baabun hadaakanu baab wey laa yudbax yaan la gowrici lilaahi alle bimakaanin makaan makaankaasoo yudbaxu loogu gowracayo fiihi dhexdiisa likhayrilahi alla cidaan ahayn iyo wa qowlullaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi laa taqum ha istaagi nebi muxamedow fiihi masjidka masjidu diraar loo yaqaano abadan weligaa masaajidka dhexdiisa ha istaagi ah, laa taqum fiihi abada masaajidkan masjidu diraar loo yaqaano masaajid wuxuu ahaa masaajidka quba agtiisa munaafiqiintu ay ka dhiseen qur-aanka kariimkaana wuxuu sheegay afar waxyaalood bay u dhiseen masaajidkaas munaafiqiintu kow masjidan diraaran idraar ay mu'miniinta ku dhibayaan bay u dhiseen waa qodobka koobaad qodobka labaad ay u dhiseen wuxuu ahaa inay ilaahay gaaloobidda lagu gaaloobayo ku xoojiyaan kufran ilaahay si loogu gaaloobay kusii xoojinayaan qodobka saddexaadi waxaa weeye tafriiqu lmu'miniin muminiinta inay ku kala geeyaan oo ku kala qaybiyaan oo masaajidkai ummaddu soo camirayeen awooddii muslimiinta ay isdhinto qodobka afraadna waxaa weeye dadka gaalada ah ee nebi moxamed iyo muslimiinta cadowga ku ah saldhig halkaas ay shir wax ka shirqoolaan oo ka maleegaan inay uga dhigaan afarta waxyaaloodda masaajidka u dhiseen ogow nebi moxamed baa nool ogow waa masaajidka nebiga dariskiisa ogow intay u sheegeen biiraha masaajid baan furaynaaye nagala soo qayb galo kaala noo tujiyo nagu barakee runbuu u qaata nebigu sal lay slam waa allah markaasuu yidhi haya jihaad baan hadda u socdaay markaan jihaadka ka soo noqdo ayaan idinku tukanayaa masaajidka wuu ka ballan qaada intuusan nebigu meeshii soo gaarin baa loo sheegoliyo masaajidka afarta qodob buu dhisan yahay ogow dumina markaasaa masaajidkii la dumiyey الله musanifku marka uu yidhi laa taqum ha istaagin fiihi masjidka dhexdiisa abadan weliga bay culimmadu waxay isweydiiyeen baabka bal u fiirso baabun laa yudbaxu lilaahi bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illah meel ilaahay cidaan ahayn loogu gowracay ilaahay ha ugu gowrici gowrac baaba laga hadlayay ayadduna waxay ka hadlaysaa masaajidka ha ku tukan maxaa calaaqaho ka dhexeeya wax la yidhahda qiyaasulcaqsi buu isticmaalo maxay ah masaajidkii maadaamoon ilaahay darti loo dhisin haddii la yidhi nebi moxamedow ha ku tukan makaankaana maadaamoon ilaahay wax loogu gowrici jirin adugu ilaahay waxa ugu gowrici halkaasaa marka waxaa ka dhexeeya qiyaasu tamhiil can haabit bni daxaak waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi nadara nadar ayuu wuxuu ku galay iyo ballan rajulunin an yanxara inuu gowraco ibilan geel bibuwaanata meesha buwaano loo yaqaanee maka ku dhowna uu geela ku gowraco ilaahay dartii buuna u gowracaya fa wuu weydiiyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam saasa ay qoran fasa'ala annabiyu waxaa saxa in la yidhahda fasa'ala wuxuu weydiiyey annabiya yaada midii kordhigan taha nebiga ayuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalama nebiga ayuu weydiiyey nusakhda qaybbaa waxay qoraan fasu'ila nebiyu nebigaa la weydiiyey marka fasu'ila nebiyu hadii la yidhahdana waa sax nebigaa la weydiiyey fasa'ala ninkiibaa wuxuu weydiiyey annabiya nebigu weydiiyey hadii la yidhahda iyana waa sax adiga ninkii nebigu su-aashaa weydiiyey ama waa loo weydiiyey fa qaala nebigu wuxuu yidhi bal nebiga u fiirsada su-aashiisa halkaana ma ahaa fiihaa makaankaa dhexdiisa iyo meeshaa dhexdeeda wathanun sanam oo min awhaani ljaahiliyati jaahiligii hore islaamnimada ka horreysay asnaamtoodii ka mid ah oo yucbadu la caabudo weliba qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya meeshaa wax sanabi kuma yaalla aan rabna geela inaan ku ku gowracno qaala wuxuu yidhi fa hal kaana ma ahaa fiihaa booskaas dhexdiisa ciidun ciid oo min acyaadihim ciidahooda gaalada ka mid ah labadaa su-aalood buu nebigu weydiiyey meeshaasi meel asnaamtii jaahiligu ay taalama taha maya ciid meel uu ahoo ay ku ciidaystaan ma ahayd maya khalaas hal kaana fiihaa wahanun sanam oo min awhaani iljaahiliyati wax kasto ilaahay ka sokay la caabudo suuraduu doona ha yeesho baa soo gelaya hal kaana ciidu min acyaadihimna waxaa soo gelaya ciiddaasu hadday tahay ciid sanadla ah iyo haday tahay ciid billa ah iyo haday tahay ciid usbuuco ah sida axadoo kaleeto ay u ciidaystaan kulli way isla soo gelayaan qaaluu waxay yidhahdeen laa maya fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama mar haddaan labadaasi jirin oo meesha aad nadarka ku gashay inaad geela ku gowracdid aysan meel ahayn ciidaha gaaladu ay ku ciidaystaan ama sanamkoodu uusan ooli jirin aw fi fuli binadirika nadarkaaga nadarka waxaa la yidhaahdaa an yalzima shaksun ama an yulzima shaksu shay-an nafsahu naftiisa inuu shay ku laazimiyo aan ilahay ku waajib yeelin maalan wuxuu yidhi ilaahu waxa haddaa isiisay waxaa igu ballanaa maalin maalin talaadada inaan soomo isagaa isku waajib yeela tos bay waxay ugu noqonaysaa wixii hadduu helo waajib marka waa qofka mukallafka ahi inuu naftiisa shay laazimiyo ku waajib yeelo aan sharcigu dul saarin nadarkaaga fuli buu nebigu fa innahu amar yashaniya laa wafaa'a wax fulin la yidhaahdo iyo dhaqangelin linadrin nadar la dhaqangeliyo uma sugnaan fii macsiyati illaahi ilaahay caasiyadiisa walaa fii maa shayna asagana uma sugnaan dhaqangelintiisu laa yamliku uusan hananayn uusan awoodin ibnu aadama ina aadam rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa isnaaduhu xadiidkan sanadkiisuna calaa shardihimaa muslim iyo bukhaari shardigooda ayuu ku sugnaaday abu daawuud keliya ma wadin rag badan oo kalea wariyey dabaraani uu ka mid yaho bayhaqi uu ka mid yahay shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay asalka xadiidkani saxiixaynku ku sugan yahay ayib rag badan oo culummada ka mid a ah, si ibnu cabdilhaadi ibnu oo kaleeto xaafid ibnu xajar oo kaleeto sheekh naasir albani oo kaleeto way wada saxiix yeeleen xadiidkanoo way sugeen nusakhda kitaabu towxiid qayb ka mid ah a ku qoran rawaahu axmed wa abu daawuud qaar ka mid ah a ku qoran rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid sanad jayid wanaagsan ayuuna ku wariyey xadiidkan wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama dhowr sabab oo keentay keeni karta ballanka aad qaday qaaday iyo nadarka aad gashay inaadan fulin karin kow waxaa ka mid ah nadarka aad gelayso aad leedahay ilaahu waxa igu ballan oo igu nadar ah hadduu yahay nadar macsiyo ah naftiisuba macsiyo u yahay ilaahu waxa igu ballana maanta lacagta noocaasi haddaad isiisid inaan hebel oo muslim oo masaajid ku jira kow kaga siiya haddaad tidhaahda waa nadar bixaddi daati iskiisu wuxuu yaha macsiyo kow ama makaanka lagu samaynayo macsiyo ku yaho waxaa tiri ilaah waxaa haddaad isiisid axadda soo socotaan kiniisadda gelayaabaa tiri makaankii baa marka wuxuu noqday macsiyo ama zamanka iyo xilliga aad ku aadisay baa wuxuu yahay xilli khaldanoo waxaa tiri ilaah waxaa igu ballan ah haddaad isiisid zaman iyo xilli khaldanoo aan loogu talagelin cibaado iyo wax la sameeyaa tiri waa cibaadaysanaya intaa midna lama ogolo hal qodob bay isla yihiin waxaa labaadoo nadarkaagu uusan shaqaynaynin waxaadan awooddiisa lahaynba waxaadan awooddiisa lahayn baa laba qodob isla soo gelaya waxaadan lahaynba adugu maba lihiidba sharcanba maba lihiidba waxaa tir ilaa waxaa igu ballan ah. waxaas muraadkaa hoosan oo aan leeyahay haddaad isiisid hebel gurigiisa inaan sadaqaysto anugu oo hebel gurigiisa maadaa leh ilaahow waxaa igu ballan oo nadar ku gelahayaa haddaad waxaa isiisid hebel xaaskiisa inaan anugu furo oo maadaa qaba maxaa furtaaba marka waxaan awooddaadaba ahaynba inaad nadar ku geshid ilaa waa haddaa isiisid hebel xoolihiisaan sakada ka bixinahaya oo hebel xoolihiisa maadaale marka nadarkaasu kuwa ansixi maayo ama wax awood ahaanba qadar ahaanba maba awoodidba waxaa tiri ilaaho waxaa igu ballana maanta waa iga jajaban tahay haddaad isugu kaytoosisid inaan duulo hawadaas aan dego hawadaas aan iska meer ano diyaarad iyo waxba raacan hawadaas aan dego horta ma degi ka horraysa nadarka noocaas waxba kuu tari maayo waa nadar malagi galay su-aal baa meesha imaan karta iyo kaniisadaha meeshaan nebigu wuxuu sheegay markii la yidhi meesha nadarku waa cibaado wuxuu leeyahay marka nebi allow meeshaasaan rabaa inaan geel ku gowracee ka warran markaasaa nebigu wuxuu leeyahay meesha gaaladu ma ku ciidaysan jireen maya waagii horeeta asnaam ma u jirta maya bas marka geela ku gowraca ma bannaan taha marka meel kaniisada intaad timaadid inaad adgu adoon kaniisada iyo sana midna u sujuudaynin ilaahay aad meesha ugu sujuudid allaahu akbar waxay culimmadu leeyihiin kaniisadii meesha hadii laga zuuliyo oo macaalimteedii iyo astaamaheedii iyo calaamadaheedii laga zuuliyo walow waagi horeba kaniisada ha ahaato masaajidna loo bedelo de xukunkii wuu isbedelo hadda masaajid weeyaan kaniisad ma waa lagu tukan karaa wax badanoo saxaabada ka midana saas way sameeyeen meeshu marka xukunkii baa isbedelay ayib haddii ay tahay meel kaniisadu ku taalo laakiin wax asnaamu aysan dhex oolin laakiin waa meel gaalada khaas ah daruurana ay kugu kalifto naftu kaa maaransiin weydo waad ku tukan kartaa ku tukan kartaa laakiin wax baahiyo kugu kaliftay haddaysan jirin kiniisad isaga tuko ayada meesha ma jirto ma imaanayso ma imaanayso fiihi xadiidkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il baa ku dhex sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru qowlihi hadalka alle fasiridiisa weeye laa taqum istaagin fiihi masjidka masjidu diraara abadan weligii ahaaniyatu masalada labaad ana almacsiyata masaa'ilkaas aan ugu joogo beri aan kasii bilowno wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbii ajmain